بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الحضانة حنان نذيب بابوي حنا نذى الحضانة وحنا نذى وحل إلى حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته إلا حفظيه ولا إلى ليه cidda aan arrinkiisa la madax bannaanaan karin iyo tarbiyeyntiisa iyo in laga ilaaliyo wixii halaagaya iyo wixii dhibayaba taasaa xanaanada la yidhaaha ayib ruuxoo la xifdiyo oo la ilaaliyo wey waxaa laga hadlaya waxa weeye oo baabka loogu talagalay ninka iyo eh, haweentiisa ama xaaskiisu hadday kala tagaan caruurna marka ay isu dhalaan oy joogaan ilmahaas xanaanadooda yaa xaqu leh gacan ku-hayntooda iyo korintooda iyo xanaanayntooda hadday isku qabsadaan sidee loo kale leeyahay xaqaas wa masaladaas weya can cabdillaahi bni camr bni caas weeye ana imra'atan haweeney baa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina bnii wiilkayga ina bnii wiilkayga kaana wuxuu ahaa batnii calooshaydu lahu isaga waxay u ahayd wicaa-an weel bay u ahayd yacnii calooshan ku qaaday waay oo calooshaydu ku jiray oo uurkiisaan qaaday saasay ka waddaa wa sadyii naaskayguna lahu isaga wuxuu ahaa siqaan sibraar siqaan sibraar waa harag inta la magdiyo kadibna laga dhigto weel biyaha iyo cabitaanka lagu qaato baadiyahaas aad loo isticmaali jiray marka naaskayguna wuxuu ahaa sibraarka uu ka nuugo wixii nafaqa oo naaskaygaasuu ku noolaayoo ku koray calooshana waan ku qaaday wa xijrii dhabtayduna lahu isaga waxay u ahayd xiwaa-an meel koobtay oo jamcisay yani xiwaaga waxa la almakaanu aladii yaxwi shay waa meesha ruux cidda yani shayga kooba oo uruuriyaa la yidhahdaa xiwaaga marka dhabtayduna waxay ahayd meesha uu ku uruursan yahay oo uu ku koray oon ku hayay bay ahayd saasay ka wadaa wa ina abaahu aabihiina طلقني وافري واراد وحونا دونت وحو دوني ان ينزعه انه سيو علمه مني انيغا انه iga siibo iga qaato inuu iga dhufsado xoog iga qaato ayuu aabihi rabaa faqala markaas wuxuu ri laha iyada rasuulullaahi waa wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam anti adugu axaqu mid xaqnimo badan baa tahay bihi isaga ilmahaas iyo wiilkaasi adaa u xaqnimo badan maa lam tankixii intaadan guursanin intaadan nin kala guursanin adaa u xaqnimo leh rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuud iyo abu daawuud wa waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey kadalika waxaa ku waafaqay dahabi sheekh albani fi lirwa isagu wuxuu leeyahy waa xasan faqad صحيح ما هو حسن وحيالي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سحمة قارسي سنة وحسن صاصي معنا سلسلة داسي عند جمهور المحدثين درجة الصحة ما قاعده وحسن ومعنى حديث كما هو حديث حسن gabadhu dacwadeeda arrimaha ay sheegtay waa arrimo aan ninku la wadaagin hadday dhihi lahayd keliya anaa dhalay dee isaguba wuu dhalay bay imaan lahayd laakiin qodobada ay dacwadeeda cuskanayso waa qodobo uusan aabbuhu la wadaagin macaani iyo sifaat ay aabbaha la dheer tahay oo ilmaha ku saabsan bay dacwadeeda kusoo qadimatay waxayna kutusaysaa arrintaasi xusnulfiqhi bay kutusaysaa saas macanaa laannu shareecadu macaanidaa iyo cilalkaasay axkaamta ku salaysaa gabadhu marka waxay ku sheegatay waxyaalihii aabba ay la dheeray saasay soo qadimtay ayib nebiguna wuxuu xukumay sal alay wasalam inay uga xaqnimo badan tahay aabbaha inta ayna guursanin macnaha xadiidku uu ku tusay oo inay hooyadu ilmaha korintiisa iyo gacanku hayntiisa aabbaha uga xaqnimo badan tahay intayna weli guursanin ayaa waxaa ku tegey jumhuurul culamaa oo ay ka mid yihiin afarta imaamba afarta imaam waa Abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed fi lmashhuuri canhu way isla ogoliyeen intayna weli guursanin in ay iyadu xaq leedahay waxay doodu imaanaysaa markay guursato bay imaanaysaa inta ka horeysa iyadaa xaq leh saas xadiisku tusay culimaduna u badayeen وعليه sidaa markii la yidhaahdo aabbuhu inuu ku qabsado allahuma sabab kale inay timaado mooye sababay way imaan kartaa iyadoon wali guursanin haddana ilmuhu eh, xadaanadiisa laga yeelan karo oo marna waxay u noqonaysaa iyada lafteeda mar ilmihii bay u noqonaysaa maslaxada way imaan kartaa laakiin asalku waa sida xadiidku sheegay macna riwaaya imaam ahmed alayhi rahmatullahi kasugan wuxuu sheegay waxa sheegaysaa oo uu leeyahay eh, hadday haweentu guursato ilmaheeduna yaryahay oo uusan weli ka kaaftoomin ma laga qaadayaa baa layidhi ma laga qaadaya wuxuu yidhi waa laga qaadaya xataa ilmuhu haba yaraadee haddayba guursaninba haddayba guursataba waa laga qaadaya waana sida laga fahmay mafhuumu shardiga laga fahmayo ما لم تنكحي لأن هذي قرسته حكمك إنه اسخلافة يا لك فهم لكن حكمك اسخلافة يا مع الضين هذي قرسته أبها حقا ميي أولس من طهي مركا مساء استقع كحقل لابدو احتمالي كرتا كليا حديثك وحو نسكو يهي intayna weli guursanin iyada aabaha ka xaq leh laakiin haday guursato maxaa dhacaya xaqi miyay ula siman tahay markaa oo si kale loo kala rajixi miya mise isagaa markaa ka xaq badan oo markaa uu ka qaadan karaa taa iyadaa xadiidku mafhuum ahaan labadaba waa suroobi karaa ayib imaam axmed marka wuxuu leeyahay hadday guursato ilmaha oo yar wiil hadduu yahay isagoo yar baa laga qaadi karaa waxaa la weydiiyey hadday gabadh tahayna maya guud maya guud gabadhu wuxuu leeyahay hooyada way uga baahi badan tahay wiilka sidaas daraaddeed ilaa ay gaadho toddoba sano buu leeyahay wa fii riwaayatin ilaa ay ka qaangaadho wiilku wuxuu leeyahay gabadhaa ka baahi badan oo hooyada uga baahi badan ayib hadayna gursa hadday gursato iyagoo yar yara hadday gursato bacdu ahlicilmi waxay qabaan inta uu ilmuhu uusan eh, hooyadii ka madax bannaanaanin oo uu u baahan yahay gacanku haynteeda xataa hadday guursato ayada u xaqle leh markaana waxaa la fiirinaya ilmaha la xalaalaynayo xanaanaynayo maslaxadiisa la fiirinaya ah, ayuhuma aslax baa markaa la fiirinaya bay leeyihiin macna waa masale marka nisaac badan ku jiro hadday guursato hooyadu markay yaryar yihiin dood badan baa ku jirta markay weynaadaan waan u tegi doonaa oo hooyada markaasi ka gacan banaanaadaan ka madax banaanaadaan oo iyagu ismaamuli karaan marka waan u tegi doonaa iyada muxuu xukumka xadiiska dambe soo socdaa tilmaamaya وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه هويني ايا قالت واحد يا رسول الله رسولك الله ان زوجي ننكيك يريد وحو دونيا ان يذهب انه لتغو بابني ويلكيga inuu la tago wiilka inuu iga qaato la tago rabaa waqad nafa'ani wiilkuna waa i anfacay wal hal qad nafa'ani wiilku uu i anfacay oo wasaqani uu i abicilaba ceelka la yidhaahdana isagoo iga soo waraabiyey yani marka waa ilmo yara kuu saho hooyadii usoo adeegahayo wa wii anfacay ceelkii biyo iiga soo dhaamiyey iga soo waraabiyey markaasuu aabbihii yimid oo waan kaa qaadanayaay fa jaaa markaa waxaa yimi zawjuha ninkeedii baa yimid qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam zawjuhaada waxa wey waa ninkii ilmaha dhalay saasaa ka ninkii ilmaha dhaloo socdaa yimid oo ilmihii raba faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay sl yaa hulaamu wiilyahu haadaa kani abuuka aabbahaa wey wa haadihi midanna ummuka hooyadaa wey ee fakhud qaado biyadi ayihimaa labadooda midkii gacantiisa shiita aad doonto labadooda kii aad gacantiisa doonto qabso kaad rabto gacanta qabso fa akhada markaasuu qabtay oo qabsaday biyadii ummihi hooyadii gacantiis gacanteeduu qabsaday fantalaqat way la tagtay bihi isagii saas macna yani waa la khiyaar geliyo ilmihii maadaama uu kuus yahay hooyadii halka taagan iyo aabihii halka taagan baa la yidhi labadooda mid gacanta qabso labadooda mid raac baa la de hooyadii buu raacay kadibna iyadii waa la dhaqaaday odaygii meeshaasuu ku samray رواه أحمد باوري حديث كاس والأربعة أفرتي باوري وصححه وحى صحيح الترمذي كذلك وحى صحيح أبو الحسن بن قطان شيخ الباني في الإرواء غير حديث كان حديث سنوه يسون كذلك في سنن سعيد بن منصور وحى كسغا بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم وحى كسغا عمر إنه سيدا سوكليتو ويل أو خيار قليي آبه إيه هويدي لحظة إنه خيار قليي أو يدي أما أبرع أما هو يرع طيب سيدا سويا xadiidku marka wuxuu kutusayaa oo uu faa'iideynayaa ilmaha yarkaa markuu hooyadii ka kaaftoomo hooyadii markuu ka kaaftoomo oo dee waa ilmo soo shaqaynaya ka gacanku haynteedii oo xogaa ilaa xaddima waa ka kaaftoomay xaaladda markuu gaadho waxay leeyihiin la khiyaar gelinayaa ilmihii hadday labadii waalid isku qabsadaan sidaana waxaa ku tegay alimaam shaafici iyo asxaabtiisa in la khiyaar gelinayo marba hadduu hooyada ka madax bannaanaado saas maana ayib alimaam axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya waxay ku tageen ayagu khiyaargelintu waxay bilaabanaysaa bay leeyihiin sanadka toddobaad hadduu gaadho iyo wixii ka dambeeya xaddaasay u sameeyeen wixii sanadka toddobaad ka horeeya ilmuhu lamana khiyaargelinayo hooya u xaqle waa goorma haddayna guursanin waayo markaas qaydkii xaggaa la socda ayib tafaasiil far badan oo fiqiya ah masalada ku jirto gabadha iyo wiilka way kala qaadayeen qaarkood oo gabadha da' dambe unbay takhiir geli bay leeyihiin inta hore dhahooyay u baahantay wiilkuse da' e, horuhu aabbaha ka kaafto hooyada ka kaaftoomi karaa tafaasiil fiqiyo aad fara badan baa masalada ku jirta oo hadda muxuu ahaayey uusan maqaamku saamaxayn alimaamu maalik iyo layth ibnu sacad waxay leeyihiin haddii hooyadu marka ay xaq u yeelanayso ilmaha inay gacanta ku hayso xanaanayso waa inay meel ay xirsi ah iyo xisni ah oy ku hayso waa inay jirto hadday hooyadu ayna meel bahaynin ama ay tahay mid aan akhlaaqdeeda iyo dhaqankeedaba raalli lagu ahayn waaba hooyo fasaadsanba marka aabbuhu wuu ka qaadan karaa ilmaha waa hadduu iyada dhaamo xataa gabadha iskana xataa gabadha uu ka qaadan karaa ayib waana riwaayada mashhuurka can imaam axmed baa saas oo wuxuu leeyahay goorta muxuu ahaaye hooyada looga baqo inay ilmaha tarbiyadoodii iyo akhlaaqdoodii iyo hagaajintooda ay isu taagi weydo oo looga baqo dhanka isagaa inay hawshaa gudan kari weydo aabbuhuna uu gudan karayo markaa isaga ah waxaa la marinayaa dhanka aabbaha la marinaya markay doodu imaanayso waa marka ilmaha maslaxadoodii hooyana ay ku jirto aabbana ku jirto mas-uuliyaddiina ay gudan karaan laakiin hadday hooyadu fasaadsan tahay ama aynan xilkan iyo waajibkan qaadi karin oy daciif tahay ama mid aan laguba qanacsanaynto raalli lagu ahayn marka la fiiriyo shanigeedii arrinkeeda markaa isagaa ilmaha la dayaci maayo saas imaam axmed caleyh raxmatullahi leeyahay waxaa sidaa ku tegey sidoo kale maalik iyo layth ibnu sacad aad waxaa fikirka isaga ugu dooday sidoo kale ibnuqayim oo wuxuu leeyahay cidda tidhi ha la khiyaar geliyo ilmaha oo aabbihii hooyadii ha la dhex dhigo ama mee ha loo qori tuuro waxay ka wadaa buu leeyahay hadday ilmaha maslaxadooda labadaba ku jirta waay markay labadoodaba ilmaha maslaxadooda hayn karaan markaasaa laga wadaa hadday hooyadu tahay mid aabbaha ka fiican oo ka dhowrsoon ilmahana uga qiiro badan oo uga ficillo badan hagaajintooda iyo hayntooda iyadaa laga hormarinaya mar walba aabbaha iyadaa laga hormarinaya hadday kaga fiican tahay arrinkaa isaga ayib marka isagaa ah, qorituurna ma jiro ilmaha khiyaargelinna ma leh lianna ilmuhu waa iska daciifulcaqli oo mar walba xagga labada waalid midkood dooro haddii la yidhaahdo midka xagga ciyaarsiinta iyo eh, muxuu ahaayey inuu ciyaaro iyo inuu iska boodboodo iyo inuu danla-aan meelaha iska joogo iyo labadooda kii ugu kaalmeeya uu ilmuhu dooran caqli ma jira mugta kii ku cadaadiyo oo waxbarasho iyo maslaxadiisii iyo dantiisii kula dagaalamana ilmuhu ka tegi wuu nec ah, sheikhulislaam ibnu taymiya yuu kasoo soo guuriyo sheekhiisa oo wuxuu yidhi waxaa dhacday ibnu qisa dhacday hadda kahor waa xilligii sheikhulislaam ibnu taymiya baa qisada soo guurinaya ibnuqayim baa kasoo soo guurinaya wuxuu leeyahy waxaa dhacday aabbo iyo hooye is haystaa maxkamadda yimid qaaligii keeskii buu qaaday lidmihii buu khiyaar geliyey ilmihii aabbihii buu doortay aabbihii markuu la dhaqaaqis yidhi bay hooyadii waxay tidhi waxaan kaa codsanayaa qaaliyow bal ilmaha waxaad weydiisaa sababta uu u doortay aabbihii qaaligii markiiba waxbaa ku soo dhacay ilmihii buu u yeedhay wuxuu ku yidhi maxaad aabbo u dooratay wuxuu yidhi aabe ciyaartu noo ogol yahay ah. aad wuxuu ogol yahay iska ciyaaro iska damaashaado meelaha iska joogjoogo male muxuu ahay hooyana faqiiha ii dirtaa buuri faqiiha waa macallin والفقيه يضربني بول ممكن معلم كان واوني قرعه اني هو انا اسك عيار ربا ساس دراد هذا عيار بيميا يقرع ميا لا سودي كراوي لمي دنكا markiiba xukunkii uu bedelayo xugun buu markiiba soo saaro ilmihii wuxuu raaciyay hooyadii sheekh islaam ibn taymiya alayhi rahmatullah meesha marka dood adag buu ka dhiibahayaa wuxuu leeyahay mas'aladu ma aha mar walba waxaa la fiirinayaa ilmaha maxaa maslaxa u ah ilmaha maxaa maslaxa u ah bay ku joogtaa asal ahaan ma aha dhaxal oo kale ma aha ee waxa weeyaan waxa waa wilaayo ka mid a wilaayaadka wilaayadana sideedaba ruuxii qaadi kara oo ka soo bixi karaa loo dhiibaa wilaayada ruuxa dayacaya looma dhiibo sharcan caam ahaan waa sidaasuu leeyahy wilaayada ruuxa dayacaya looma dhiibo hadday hooyadu wilaayadii dayacayso lagu halayn maayo loona dhiibi maayo haddii aabbuhu u dayacayana loo dhiibi maayo cidda wilaayada ilmaha hagaajinaysa iyo maslaxadooda ayaa mudan buu leeyahy masaladu waa halkaas ayuu ku salaynaya sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah qiso dheer ama waxti dheer oo masalada ka leeyahay ardaygiisa ibnuqayim baa isaguna sidaas aad ugu dooday waana sida laga qaadanayo imaamu maalik iyo leyt ibnu sacad imaam axmed iyo ra'yigay qabaan wey macna saas wey leanna xadaanadu asal ahaan hooyana looguma daneeyo aabana loogu daneeyo asalka waxa weeyaan maslaxada raajixa ilmaha dantiisa marka waxaa la fiirinayaa ilmaha xaggee dantiisa iyo mustaqbalkiisa iyo waxbarashadiisa iyo noloshiisa iyo xaggee u roog saasaa la fiirinaya وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه إساق أسلم وإسلامي وأبت ويديد امرأة حاسكيسين وحيديد أن تسلم إلى إسلامته وإسلامي حاسكيسين ويكوك حصيد ما إسلاميت الماء مركا أدحي فأقعد مركا فريسي النبي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هو يدي ناحية دنعب فريسي هو يدي وقال أبونا ومسلم هو يدي بعدين على فريسي والأبا آبهنا وحن فريسي ناحية دنع كانوا فريسي وأقعد وو فريسي الصبي علمه يرانا بينهما نحدث فريسي فمال مركاسو علمه أو إيشي إلى أمه هو يدي حقه آه هو يدي وقال أبو ilmihii ilaa intuu yar yahay oo dhan ilmuhu khaasatan hooyadu ka jecel yahay aabaha soo mar markiiba xagga hooyu iska aaday hooyadii gaashay faqaala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam allahumma allah ihdihi ilahu hanuuni ilaahu hanuun famaala markaasuu iishay ilaa abiihi aabbihi xaggiisa u iishay oo aaday fa akhadahu aabbihii baa qaatay lowlaa ducadii nebigaa daba qabatee ilmahaas waa tegi lahaa sooma khatar buu galay akhrajahu waxaa wariyey oo soo saaray abu daawuuda waannasaa'iyi wasaxaxa waxaa saxiiyey alxaakimu dahabi baa ku waafaqay sidoo kaleeto abulxasan ibnu qataan baa saxiixiyey sheikh albani calaa sharti muslim isaguna ku saxiixiyey kama fii saxiixi abi daawuud ابن المنذر بيساقوا حليه حديث كان حديث سغن معها غير كينا ويضعيفين يا بعض أهل العلم أيا ضعيفين يا حديث كسه على الراجح واحد ودائن حق بنطا إنه سميه حديث كوحو فإذين يا hooyada kaafirada ee gaasha inay xaqul xadaana leedahay ilmaheeduna muslim yahay aabihiina muslim yahay inay xanaano ilmaha inay xanaanayso gacanta ku hayso inay xaq u leedahay baa xadiidka laga faa'iidaysan maxaa yeelay khiyaargelinta ilmaha la khiyaar geliyey ayaa wuxuu ku tusayaa inay xaq leedahay haddayna xaqba lahayn khiyaarba ma yimaadeen soo maha ilmaha aabbaha raacun baa la dhihi laha laakiin marba haddii lasoo soo khiyaarkii wax laga geliyey inay xaqul xadaana leedahay bay kutusi bay u daliishanayaan culimmada qaar ka mid a sidaas weyaan sidaana waxaa ku tegey culimmada ahlura'yiga ibnu lqaasim min almaalikiya iyo abu thawr oo waxay leeyihiin kaafirnimadeeda iyo gaalnimadeedu xaqul xadaana oo ma ribahay way leedahay bay leeyihiin macna halkaasi maraya laakiin jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin waa culimmadu say u badan yihiine oo weliba yani saddexda madhabood ee kaliya keyrkoodba ay qabaan haweenta gaalad gaashi ilmo muslim ah xadaano kumaba laga yaqaan hadduu gaa aabbuhu gaal yahayna xadaanadu xagga hooyaday aadaysaa qatcan oo hooyadu muslimta haddii ay hooyu hooyadu gaash gaal tahayna yacni wax weeyaan ilmuhu xagga aabuu aadaya oo muslimka mar walba midkooda muslimkaabaa xadaanada iska leh sidaasay jumhuurtu qabaan oy ku tageen ilmo yar haddii hooyo gaal al gacanta loo geliyo maxaa ka dhalanaya ama aabbo gaala kori la yidhahdo gacanta laga geliyo soo kama dhalanayso inuu gaalnimo ku koriyo oo fitradii iyo diintii wixii o dhan ka leexiyo hadhow markuu weynaadana waa adag tahay wixii uu ku ababay oo indhaha ku kala qaaday oo muxuu ahaayey maa min mawliidin ilaa yuuladu cala alfitra فأبواه يهويدانه أو ينصرانه أو يمجسانه يران كاسا وحلو بالله يران تتربيده قاتل مركو ويناد إلا قبل لما فضوله saas daraaddeed waxay leeyihin waa mafsada maxda waa mafsada maxda oo ilmo gaal gacan ha loo geliyo macquul maha bay leeyihin oo haddii labadii waalid ee muslimka ahaa koodii waxoogaa tarbiyadiisii la dhaliilay la yidhi ka kalaa ka xaqnimo leh ka waran gaalba see lagu gacan gelinaya waa jumhuurtu halkaasay marayaan maraya waxyaalaha deliishanaya waxaa ka mid ah oo adiladooda ka mid ah waxay leeyihiin allaha tabaaraka watacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu gooyey muwaalaadka muslimiinta iyo gaalada dhexdooda alla waa jaray oo gaal inuu muslim wilaaye ku yeesho ilaahay waa gooyey walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan wey macna gaalada alla uma yeelin mu'min muslimiin mu'miniinta korkooda jid ay ku hayaan oy wilaayo ku yeeshaan oo ilaahay uma yeelin waa jibayba baynamaa ilaahay mu'miniinta dhexda uu wilaayada yeelay oo wal walmuminaatu bacduhum mu'minaatu ba'dhum awliyaa'u ba'dhin mu'miniinta dhexda wilaayada la yeelay wilaayadii kaafirkana waa la jaray adiladii dilishanayaan bay kamid tahay tayib adilada caamka markay deliishadaan mafsadada meesha ka muuqatana ay fiiriyaanoo qaacidadii masaalix iyo mafaasid iyo masalada lagu miisaamo ilan mafsado ka weyn ma jiro ilmo diintiisii la bedelayo xadiiska maxaad kaga jawaabteen bay dheheen yaa lay weydiiyey xadiiskan maxaad kaga jawaabteen warkaa kaloo dhan u kaaliye waxay leedahay xadiidku waa daciif waa daciif oo ma sugnay dheheen taa ka imaadaa laydhi maxaa kale waxaa kaloo yidhahdaan xadiidka waxaa kaloon kaga jawaabaynaa waa xaadisatu cayn oo cumuum ma leh waa dhacdo xugum waxaa kaloo leeyihiinoo wajiih ah ilmahaasi markii hooyadii la yidhi ama hooye aad ama aabba aadoo laysgarab dhigay oo hooyadii u aaday waa ka nebigu markiiba ducada la yacni waxa weye eh, muxuu ahay markiiba ducada la gaadhay sooma oo xagga aabba u maray sooma shaaricii marka khiyaarka geliyey baa haddana gadaal duca ka keenayoo xaggii aabba mariyey sooma xaggii aabba mariyey aabbaha muslimka xaggiisa mariyey ayib ninkaagan qaadiga maxkamadda fadhiye hooyada gaashiiyo aabbaha muslimkaa ilmaha dhex istaajinahayow ducadii nebigee hadhow aad kaga daba tegi lahaydna ma haysa hadhow haddaad midkood aad tidhaahdo hooyadii gaasha waaday allahuma hdi haddaad tidhahdo ilaa laga aqbalin baa dhici karta sooma marka xadiidkani waxay leeyihiin waa xaadiatu cayn eh lama noqon karo nas caam oo loo daliishado laba ruuxoo midna gaal yahay midna muslim yahay in ilmaha khiyaar la geliyo midkii gaalkaa uu gacanta u geli karay ma aha bay leeyihin macna ra'yigaasina waa ra'yi wajiiha waay laanna shareecada waxaan uga barannay sideedaba ahamu shay oo la xifdiyo waa diinta waay sooma daruuraadka shanta ah waxaa ugu muhiimsan diinta ugu muhiimsan meeshii diini ku fasaabayso shareecadu waa ka hortagaysa marka waa in la keeno xataa xaaladda <clears throat> hadday dhacdada in la yidhaahdo wilaayay leedahay waxaa jeeda xadaanay xaqul xadaanay leedahay waa in la keeno dawaabid iyo quyuuddii ilmahan diintiisa lagu ilaalin lahaa haddii la waayo soo maha xukumkaasi mafsado raajixa baa markaa ka dhalan karta wey macana ayib waxaa ariib qariib la yaab la leeyahay culimada qarkood qaar culimada kamida ah waxay sharti ka dhigayaan xadaanada iyo gacan ku haynta ilmaha sidiisaba waalidku wuxuu xaq u leeyahay haduusan faasiq ahayn waalid faasiqa sinaba ilma xadaanadiisa ma lahay dheh warkaasi aad baa loo radiyay maxaa yeele waxay waxaa sax ah waqtigii nebiga iyo kadibba dad ummaddu kulligeed dhammaanteed wada saalixiin ma ahayn sooma dad fiican iyo dad wanaagsan bay isugu jireen ruux ilmihii looga qaatay faasiq baa tahayna lama hayo saas daradeed hadalkaasi waa hadal bacdi ahlicilmi ay dheheen laakiin waa la radiyey aad baa loo fogeeyey ibn alqayim iyo keyrkiiba si adag bay uga hadlayaan wacan ilbaraa ibni caazibin ana nabiya sal lla alay slam waxaa si waxaa masaladaasi eh, yani ilmaha labadiisa waalid midkood uu gaal yahay waxaa taqriiban quyuudda daruuriga ka mid ah marka laga hadlayo xilligaa isaga ah labadaa waalid waxay ku hoos nool yihiin nebiga dowladdiisii sal lla alay wasalam iyo mujtamacii muslimkay ku dhex nool yihiin hooyaduna haddii ilmaha la siiyo gaalba ha ahaatee si qarsoodiya wixii uun ay uu ku tarbiyayso oo xumaana mooye awoodda ilmihii ku qaadan karta ma jiro si calanan oo jahratan ana xumaan iyo gaalnimo ulama jahri karto sooma laakiin mujtamacaadka meelaha iyo wadamada ay gaaladu ka taliyaan sultada iyo awooddana ay gaaladu ku leeyihiin hooyaduna ilmihiiba iyagoo muslimiina ay ninkii ka qaadan karto ayadu way ka gedisan tahay waana meesha la yidhaahdo yani alfutya tatagayar bitagayuri alaxwaali waalawdaac saas macnaha xaaladuhu hadday kala bedelan yihiin fatwadu way isbedeli saas macna waa midda ibn qayyim leeyahay alayhi rahmatullah ninka dadka iyagoo dhulkoodu kala duwan yahay zamankuna kala duwan yahay xaalkuna kala duwan yahay hal fatwo uu wada siinahaya wuxuu la mid yahay ihi nin dhakhtar ah oo dadkii cuduradoodu kala duwan yihiin hal daawo uu ku wada daaweynahay kii u yimaadaba baana bool buu siiyaa labaduu sidhe kii kansarka qabay baana dhool buu siiyaa kii muxuu ahay t da qabay baan dhool buu siiyaa kii hargebsanaa baana dhool buu kii lafta ka jabnaa baana dhool buu siiyaa ninkaas ma dhakhtar baa ah? dhakhtar maaha waxaan isaguna sheekh ahayn wadaadka dadkiioo xaaladahoodu kala duwan yihiin halka fato uun ka wada simahaya ibnulqayim caleyh raxmatullah waana sawaab waay markii kiiyoo kale la jooga si loo fatwooni markii caalam alcarabi la tago kale caalam alislaami fatwadu way isbedeli si kale noqoni axwaasha iyo awdaacda la muraacaynaya iyo maxaa mafsado ka dhalan kara iyo maxaa maslaxo ka dhalan kara saas macna waktaa in lagu baraarugsanaado waa laga marmaan وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حكمي في ابنة حمزة حمزة قبله سيوح أحكمي لخالتها هوريرتها أحكمي وقال وحريري الخالة هوريرته bimansilati ummi hooyo booskeed bay joogtaa hooyo booskeed ayay joogtaa akhraja waxa weeye albukhariyu bukhaari baa wariyey xadiidkaas ibnatu xamza waxay ahayd nabiga sal lay slam markuu maka tegey oo maka uu kasoo soo ayaa waxaa soo raacday xamsat bni cabdilmualib gabadhuu dhalay oo yar ayaa ka dadyaa ka daba timid yaa cami ya cami iyadoo ku haysa cali bn abi aalib baa marka gabadhii soo qaaday gabadhii markuu soo qaaday yaa isku qabsaday yaa haynaya oo xanaanaynaya saddex nin baa marka isku haysta cali bn abi aalib oo ninkii gabadhaas soo qaaday ah oo isagu wuxuu ku doodayaa gabadhan adeerkay xamsa dhalay ilmaadeer baa nahay kow waa midda labaade gabadhii nebi maxamed oo faatimo abaan qabaa oo meeshii lagu xanaaneen lagu hayn lahaa haweenay haysatay ugu fiicnayd baan qabaa ninka labaadna waa jacfar ibn abi aalib cali walaalki isaguna wuxuu leeyahay sidoo kale adeerkay baa dhalay oo gabadha ilmaadeer baan nahay midda labaad weeye gabadha habaryarteed baa aniga aan qabaa hooyadeed hadday meesha ka baxdayna habaryarteed cid u dhaanta ma jirto ninka saddexaadna waa ninkii la dhihi jiray zayd ibnu xaarisa oo isagana nebiga wuxuu walaaleeyey zayd ibnu xaarisa iyo xamsat bnu cabdilmualib marka wuxuu leeyahay waa walaalkay gabadhiisii anaa u xaqle saddexdaa isku qabsaday nebigu sal lla alay wasalam gabadhii marka wuxuu u xukumay jacfar waxaana loogu xukumay hadalkan ah alkhaalatu bimanzilati lum maadaama habaryarteed ay uu jacfar qabo hooyadeed booskeedii waxaa u joogta habaryarteed sidaasuu marka ku yimid xadiidku qisadiisu saas ah eh. ayib raggii kalena nebigu waa qanciyey kulligood jacfar buu qanciyey hadal buu ku yidhi qanciyey cali bn abi aalib hadal buu ku yidhi zayd bnu lxaaritas hadal buu ku yidhi nin walba adigu isagoo qanacsan buu meesha ka xadiidka marka wuxuu faa'iideynaya laga faa'iidaysan oo loo daliishaday fii xaala oo ilmaha hooyadii la waayo booskii hooyada iyo xaqii xabaanaday hooya lahayd habaryasaa qaadanaysa inta kalena iyadaa uga xaqle saasaa loo daliishaday wa akhrajahu xadiidka waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika abu daawuud iyo xaakim laga wariyeen min xadiidi caliyi radi allahu canhu xaaluu yahay faqaala markaasaa wuxuu yidhi waaljaariyatu nabigu xukunkiisi baa sidan waaljaariyatu gabadha yartii cinda khaalatihaa habaryarteed agteeday ahaatay وأن الخالة خالدي هور يرتينا والدة وهوي صلى النبي حكم صلى الله عليه وسلم حاكموه إليه هي وصحيح الإسناد ذهبنا وكوا فقي meel kalena wuxuu yidhi xaafid waxaan u jeeda xaakim saxiixun calaa shartihimaa buu kuwa yuu yidhi dahabina waa ku waafaqay xadiidka waxaa lagu cileeyey nin la yidhahdo abu isxaaqin asabiici oo mudallis صحيح لشواهده ويسيد الشيخ الباني في الإرواء الصحيحة لبضه وكشير حديث كلمة وحديث صحيحة حديث كما كان كهل لأنه وعن لفظ ضمبي أحمد يغيكي أي صوصارين أما اللفظ هوري سيد بخاري بوري هذا الملك هذا صلى معنا طيب حديث كما كان كتبسة يا هبار يبتح حق إذا حضانة إيا حنانة إنه سي هويو كليه هويو كليه هدي اللي يدهده هويو سو آبا كما حق لهين إنتين قرسنين waxaa laga fahmayaa inay habaryartuna booskii hooye oo kale tahay laakiin waxay leeyihiin culimmadu waxaa lays lagu ijmaacsan yahay oo laysla ogolyoon khilaaf ka jirin hadday hooye meesha ka baxdo aabbaa soo raaca marka ijmaacaasi hadduu sugnaado wuxuu khasisayaa alkhaalatu bimansilati alum oo waxaa la dhahayaa habaryartu waxay booska hooye noqonaysaa axkaamtii hooye lahayd ee xadaanada allahumma ka horeyntii aabba ay ka horeysay mooye oo aabba iyada ka hormari mayso aabba isagaa habaryarta ka horreeya horeeya leannu markii hooyo uu ilmaha ku qabsaday aabbe nebigu wuxu uhi sal alay wasalam adaa u xaq leh haddaadan guursanin hadday guursato ilmaha yaa uga xaqle markaas yaa qaadanaya aabba waay soo ma marka wuxuu leeyihiin culimmadu ijmaacan bacda al um aabbahaa soo gelaya aabba kadib ha laga doodo habaryartu qaraabadii kale iyadaa ka xoog badan iyo qaar kalea ka xoog badan doodu ha timaado laakiin aabbe habaryari kama xoog badnaan karayso bay ijmaacan odhanayaan macnaha ayib waxaa kaloo laga fahmayaa cumuumka hadalkaa laga fahmayaa habaryarta la guursaday inay xanaanada kaga horayso qaraabada kale iyo casabada kale maxaa yeelay u fiirso muxuu ahaayey xaaska jacfar marka loo xukumayo gabadha nin baa qaba sooma waa mutasawija jacfar baa qaba jacfar baa qaba qaraabo kalena meeshii bay joogaan gabadhan laysku haysto ilmaadeeradeed baa jooga oo cali bn abi taalibna waa in adeerkeed sooma jacfarna waa in adeerkeed qaraabadii kaloo joogta ayaa waxaa loo xukumay habaryartii loo xukumay habaryartuna waa la qabaa habaryartana waa la qabaa ayadoo la qabo haddana inay ka awleysan tahay qaraabada kale ku tus saas macna wixii muxuu ahaayay saas eh, yani eh, ilmaadeer iyo wixii gaaro wey macna tayib bacd ahli ilmi waxay leeyihiin qisadani waxay khusuusiye la leedahay waxa habaryarta iyadoo nin qabta haddana loogu xukumay waxa weeye ninkii iyada qabay laftiisii baa raba ilmaha hooyadana waxa loo yidhi haddaad guursato intaadan guursanin baad ilmaha xaq u leedahay hooyadu hadday guursato waxay ku mashquulaysaa ninka dambe ay guursatay iyo u adeegidiisa ilmihii marka meeshaa waxoogaa khalad baa ka soo geli kara soo sooma ta kale ninka dambey guursatay lama yaqaano maxaa ka imaan kara inuu ilmihiiba dhibsadaa dhici karta sooma laakiin tani way ka gadisantahay bay leeyihiinoo jacfar waa midda koobaade waa nin ilmihii ay ilma adeer yihiinoo qaraaba waa midda labaade asaga laftiisii baa ilmihii raba maxaa kulmay marka habaryartii iyo ninkii qabay oo islihi ilmihiis la raba isaguna ilmaha qaraabo u yahay iyaduna habaryar u tahay taasoo kaleeto marka iyadu way iska caddahay bay leeyihiinoo muxuu ahaayey warkeedu waa iska cadyahay ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ataa uu yimaado axadakum midkiin markuu la yimaado axadakum waa mafcuulkiio muqadama wey idaa goortii ataa uu yimaado axadakum midkiin khaadimuhu khaadimkiisu markuu ula yimaado u keeno biacaamihi cuntadiisa markuu u keeno adeegaha kuu adeegayo inta badan addoomaa u adeegi jiray iyage adeegaha kuu adeegayo markuu cuntada kuu keeno uu kuu soo diyaariyo فإن لم يجلسه هدوسا فريسين معه لجرنكيس هدوسا فريسين ورسو فريسو قال إلى عن أوسا بهم فليناوله هسي لقمة أفجلس أو لقمتين أما لما أفجلس لما اللقمة أما هاللقمة كعنت هوصار أما ويل هوصار وهسي أدد الفريسين إنه متفق عليه بخاري مسلم بصوصار واللفظ لفظنا للبخاري بأسلنا لما يستير تحديثك وحوي فإنه ولا حره علاجه maxaa yeelay miskiinkan raashinka kusoo diyaariya adeegaha ah ee khaadimka ah cuntadan kulaylkeedii iyo diyaarinteedii iyo ka shaqaynteedii isagaa tawaliyey saas daraaddeed isagoo gaajaysan inaad iska tagdhaado adiguna aada gacanta la gasho laga fiican ah, fadhiisiya waxaa tiradaa kaale gacanta ila geli waa haddaad muxuu ahaay aad tahay nin muxuu ahay mutawaadic ahoo aan waxoogaa isla weynan iyo anafa iyo ayna ku jirin fadhiisii haddaad waxoogaa kula yar qumanaaweeda soo maaha ha qadinina wuxuun gacanta u saar waxoogaa u dhiibo afgelisi iyo laba afgelis waxay noqotaba wax sii laakiin ha qadinin taasaa laga hadlaya ayib ibnu mundir wuxuu soo guurinayaa ahlulcilmiga wuxuu ka soo guurinayaa inta waajibkaa waxa weeyaan khaadimta in aad quudiso quudka beledka laga cuno kiisa qaalibka ah oo isagoo kale la siiyo inaad quudiso unbaa laazima waajiba saasay ahlucilmigu qabaan buu leehy amaa midda adugu aad cunayseed karsatay inuu kula wadaago waa istixbaab buu leeyahy sidaana waxaa ku tegay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay waxaad adugu laguu kariyey khaaska ku ah inuu kula cunaayay ood soo fadhiisiisay waa sida mustaxabkaee afdalkaa ah. wa laakiin haddaad cunto kaleto oo isagana uu cuno gooni loogu diyaariyo taaduna khaas kuu ahaato cuntada la siinayana ay tahay cuntada quutul qaalibka beledka laga cuno isagoo kale ay cunaan taasi waxay leeyihiin muxuu ahaa dembi ma ismi dembi ma aha kaliya taa sidii ficilay baad ka tagtay way macna sidaas leeyihiin soo marnay oo Abu Dharr Abu Dharr yaani wax weeyaan eh, ha muxuu ahaay eh, xadiiska Abu dar ma xadiis ka horreeyey waxaad cunaysaan wax ka siiya waxaad xidhanaysaan labiskaana u labis aan soo sheegnay xalayto yani wuxuu kutusayaa waxay leeyihiin sayidku labiskuu qabo inuu u xidho cuntaduu cunahayana wax ka siiya lafteeda in wax ka cuna waa istixbaab sidaasay leeyihin وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي النبي وحكى صلى الله عليه وسلم قال النبي انه يري عذبت وحل عذابي امرأة هويني ذا العذابي في هرة بصدرت بلو عذابي في ذا سوى حرف تعليل هذا في هرة liajli hirratin waay bisad darteed iyo sababteed baa loo cadaabay maxay ku sabaysay sajanatha way xidhay oo way xabsiday way xabistay bisadi sajanat way xabistay haweentii haa bisadi xataa maatat ilaa ay ka dhimatay intay meel ku xidhay bay naftu ka dhacday fadakhalad markaasay gashay annaara naartii bay gashay dakhalad haweentii way gashay annaara naartii bay gashay fiihaa bisadaa sababteeday ku gashay laa hiya iyadu haweentii atcamathaa mid quudisay mayna noqonin wasaqathaa ma ina waraabinin id waqtigii hiya iyadu xabasathaa ay xidhay markay xidhay oy meesha ku xidhay mana aynan quudinin mana aynan waraabinin meeshiibay ku oontay ku gaajootay naftaana ka dhacday walaa hiya iyadu haweentii weeye tarakathaa mid ka tagtayna mayna noqon iska daysa ta'kulu xaalay cunayso min khashaashi alardi dhulka xasharaadkiisa ah, mana ayna furinoo faraha kamayna qaadin say iyadu isaga ugaarsato ay dhulka iyo cayayaanaadkiisa iyo xasharaadka iyo jiirka iyo say u eeriyato mayna furinoo faraha kama qaadin meel hadday ku xidhayna cunto iyo cabitaani waxay ku noolan lahayd mayna siinin meeshii bay ku dhimatay alla u cadaabay tabaaraka wa sababteed baa loo cadaabay muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray khashaashkaas khashaash xashaashna way ku timi khashaash markii la yidhaahdo oo kha la akriyo waa xayawaanaadka yarka ku وحيوانات bisada يركا دول كنول بصدع انتو خ مركي لا اقريو حشاش مركي ليدهدنا وان نبات كدولك كبخوا صاص معنا طيب حديثك وحو كتسي oo loo daliishan bisada dilitaankeedu inuu xaaraam yahay wa huwa saxiix in la dilaayo waa xaaraam waana lagu naargelaya in loo qasta dilkeeda ayib laannu waa waxyaalaha aan yani shareecadu fasixin dilkooda waxaa kaloo laga faaidaysan beri xadiidka laga qaadanayaa in muxuu ahaay la yeelan karo bisad bisadda in la yeelan karo iibkeeda waasan soo marnayo kitaabulbeec baan ku soo marnay lama kala gadan karo oo nahyi baa kusoo arooray bisadda iibinteeda sida eyga iibintiisaba nahyi ugu soo arooray laakiin inaad yeelato ood kuu joogto oo muxuu ahaayey haddiise ay ku joogaysood yeelanayso waa inaad xuquuqdeeda gudato oo waxay ku noolaan lahayd iyo nolosheedii haddayna iyadu wax raadsanaynin oo keensanaynin waa inaad nolosheeda ka dadaasha way macna ayib waxay ku tusi shareecadeenna sida ay yacni xuquuqda noolaha oo dhan say uga dadaashay ma aha xuquuqda aadamaha keliya xataa xuquuqda noolaha naag xuquuqdii bisada ku ciyaartay baa naar ku gashay soo ma midna ay ooman oo muxuu ahay rafaadsan intay waraabiso ceel u gashay waa naagi saaniyadahoo jidhkeeda ka ganacsato ayaa eygay waraabisay daraaddeed baa alla ugu shukriye oo janno ku geeyey saas maana marka xayawaanaadka muxuu ahay wixii markaas uun maslaxa ama adiyadiisa iyo dhibkiisaa badanoo waa loo dilayaa saasaa loo dilayaa ama ma ahe bini aadamkaaba manaafacaad ku haysto manaafacaadkiibuu ka raadsanayaa oo alla u xalaaleeyey wixii aan sida ahayn in lagu ciyaaro la iska dilo sharciyadu ma ogola subhanahu ismi iyo dembi baa ka imaanaya way macna sidaas weeyaan in la xanaaneeyo oo la nooleeyo oo wax la siiyo oo la waraabiyo oo gaajada laga saaro oo taana ajir baaba laga heli aw ah, sal sallallahu alayhi waa kii xadiiskiisu ahaa fii kulli kabidin ratba sadaqa ha beer kasta oo qoyan beer naf ku jirta waay macna naf kasta oo noola ah wixii aad siiso ajir baa ku jira ajir baa ku jira marka diinteennu way ugu horeysay reer galbeedkan hadda ku haya xuquuqul xayawaanaadka akhrinaya ka hor baan anagu xuquuqul xayawaanaad naqaanay laakiin muslimkiiya wuxuusan garanaynin shareecadiisuusan ka warhayn mutaxagalas ah, keentay reer galbeed baa xuquuqul keenay annagana ma naqaano diinteenna kuma oolin yacni caamanimo iyo jahli waay sooma caamalnimo iyo jahli waay ayib ilahay diintiisa tabaaraka wa waxay ka tagtay ma uu jiro xuquuq walba way dhigtay xataa kuwa laynoo ogolaaday inaynu isticmaalno oon gowracanno ina allaha kataba alixsaana fii kulli shay xadiidku waa kii ah in loo ixsaanfalo oo loo samafalo shay walba ilahay waa ku waajibiyey faidaa qataltum faaxsinu lqitla markay noqoto inaad wax dilaysaan dil shareecadu idiin ogoshahay markaad wax dilaysaan qaabkaad wax u dilaysaan hagaajiya qaab ruuxii durbo nafta ka qaada oon lagu silcinin ku dila waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa markaad wax gowracaysaanna qaabkaad wax u gowracaysaan hagaajiya oo midkiin mindida markuu neefka ku gowracayo ha soo soofeeyo mindi afle durbaha ku gowrac mindi aan afle inaad ku kirkirtood nafta ku rabaa ladeeyahay inaad rafaadiso rafaadintaasi marka lama ogola lama ogola masale mamnuuca waxyaalaha aada loola yaabay runtii wax laga yiqiqsadaa waxaa ka mid ah muxuu ahaayey waxyaalaha hadda masala soomaaliya aan arkayo muxuu la soo geliyo mobeelada iyo la soo geliyo oo dad la gowracahay oo muxuu ahaayey mindi aflaana lagu kirkirahay oo ashahaadanahay wax la yaab leh naxariis darro aada looga yeeqsado waa islaamna waxaa ma qabto ninkii mooday waxa inuu jihaad yahay jihaad ma ah. sharcada islaamku waxay qabtaa idaa qataltum xataa ruuxa dilkiisu hadduu mashruuc yahay idaa qataltum fa axsinu lqitla laakiin in dadka lagu ciyaaro oo muxuu ahay nafta lagu silxiyo xataa kii dilkiisu bannaaya kaan dilkiisu bannaaya iska dhaaf ma ogola maxaasinta shareecadayna ka mid tahay saas wey macana fadal sheekh اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد رسول الله كتاب الجنايات جنايات يباوية يو كتابية الجنايات جمع جناية واحد وعليك يعني من جنى الذنب عليه ذنب وأسوة شيء هي جنيه جناية أي جره إليه واحد روح مركات ku khaldanto macnaha aada ku samayso yani aada dhib u geysato ayaa jinaayo la yidhahda aljinaaya ama ruuxa laftiisii baad dhib u geysatoo dishay waa jinaaya ama jirkiisii atraaftii jirka ayaa dhib u geysatay waa jinaaya jinaayaadka saasaa la yidhahda marka waxaa lagaga hadlayaa dhibaatada laysu geysta dilka dadka la dilaya axkaamta ka dhalanaysa xagga alle oo ismi ah iyo ama qisaas ama mag iyo diyo wakadalika bini aadamka atraaftiisa yani xubnaha yani waxa way ku xadgudubkooda shirka yani xubnihiisa iyo maxaa ka dhalanaya qaar qisaas bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin diya iyo mag bay leeyihiin axkaamtaasaa lagaga hadlaya jinaayaadka taasaa laga wadaa marka عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا يحل حلال ماها او ما بنانا دم امرئ روح ديغيس مسلم او مسلمه او يشهد قريه ان لا اله اذ حق لو عبد اني سجرن الا الله الله مويه مسلم ارنتا قريه dhiiggiisu xalaal maaha wa annii aniguna rasuulullaahi rasuulku ilaahay inaan ahay qiraya muslimkaasoo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah wa annii aniguna rasuulullaahi inaan ahay qiraya dhiiggiisu ma bannaana ilaa biixdaa halaain saddex arrimood midkood mooye saddex arrimood mid ka mida unbuu ku bannaanaan karaa asayibi a kii garoobka ahaa azaani ee zinaystay midka koobaad kaas waa bisayibi way ama asayibuna waa la xarkayn karaa oo wuxuu noqonayaa axaduhumaa aw axaduhaa khisaasha midood asayibu zaani waa asayibi haddii layidhahdana bisayibi bay noqon asayibi midkii garoobka ahaa azaani ee zinaystay wey wanafsi naftii dilkeedii binafsi naf loo dilo waa wataariki kii ka tegay lidiinihi diinkiisa ka tegay almufaadisayb saddex hadduusan markaa dib kala imaanin sharci ayna ku sugnaanin looma dili karayo yarataa taabatay sheegeen nabigu ugu celiya mayna ka dhegaysanin way dileen nabigu sal ly sl markuu ka war helay wuxuu yidhi maxaad iigu sooyada loo dilo wa qatli nafsi binafsi wa naf in naf loo dilo yacni nafaa naf dishay waa loo dili ma naf mise masalada tafsiil baa ku jira waan tegi doonaa waxbaa laga soo istinoonaya laakiin naftii naftiisha asalku waa in loo dilo waa goormo waa markay kas u disho hadday kama iyo ismoosiis u disho markaa waa khato oo mag unbaa ka waajibiya markaasi muxuu ahaayey waajibi mayso dilku qisaastu waajibi mayso ayadana waxaa loo sameeyey taa hore oo zaaniga dilkiisa waxaa yani rajmi loogu xukumay hadduusan weli guursaninna jeeda loogu xukumay waxaa la ilaalinayaa bini aadamka iyo tarankiisa la ilaalinaya waa maqsad kamida ah maqaasida shariicada naftana dilkeeda waxaa dil looga ratibay ayadana waxaa la ilaalinayaa nufuustaa lagu xifdinaya oo iyadana maqsad maqaasida shariicada kamid ah. walakum fil qisasi hayatun wa ah, qisaasta ruuxii wax dilay in loo dilo nolol baa idin ku jirtaa leeyahay oo nolosha ku jirta maxay tahay nolosha ku jirta ay waxa weeye ruuxu hadduu og yahay hadduu dilo in la dili waa gaabsanaya sooma ninna in la dilo naftiisa uma qowno laakiin markuu wax dilahayo waa markuu og yahay inuu fakan doono sooma markaasuu wax dili waa midda labaadee naftaa wax dilay marka la dilo dilkii baa dhammaanaya intaasoo khalqibaa ku badbaadaysa hal ruux oo la dilay laakiin dil wax ka sokeeya oo bini aadan qaban karaayo waa yaryahay bal aduu wakaas xid oo xabis oo celceli oo rafaadi marbaa duusan labihiisa u baqaynin wuxuu doonuu samayna saas macanaa hadda ka hor baan idiin sheegay eh, south african tag south africa dil kama jiro oo sida axkaamta reer galbeedka qaateenoo ruuxu wax kastoo uu sameeyo lama dilo laakiin waa la xidhaa markii la xidhona looyar baa u doodo waa la soo saaraa ixsaa-iyaadka ay soo saaraan sanad kasta dadka xabad lagu dilo ama gawrac loo dilo oo kas loo dilo saan dhowr iyo labaatan kun oo ruux bay gaadhaan soomaaliyadan dowlad la-aanta ah intaa lagama dilo sanadkii bal idinku la yaaba dowlad baa ka jirta meeshaas sababtu maxay tahay sababtu marba hadday noqoto bini aadamkii haddaad wax disho lagu dili maayo ood qaanuunkaaba meesha kuu yaallo bal bini aadam adugu waa kan kar sooma ma la kari karo marka walakum fi lqisaasi xayaatun ilaahayga addoommada abuurtay abuurtaybaa yaqaanee ruuxii naf kas u dila waa in kawaanka la keeno wa boqolaal iyo kubanyaal baa ku noolaanaya dilkiisa oo sabab sabab noqon laha macana والتاركي ويمدك صدح لدينه دينتي سروحة كتغي المفارقي فاروقي للجماعة فاروقي علماء بدل كود وحي قبان ننكاسي وننك دينتا كتغي دينتي مركو تغينا مسلمين تكدحبح ومرتد كوا السجن والديليو هذا الروح دينتي سبدل وإلا دلوي من بدل دينه فاقتلوه روح دينتي سبدلي هل دلو ايضا هو محل اتفاقه هذا الكوتشو بعض اهل العلم وحي قليان dadka ee jamaacadii muslimiinta iyo wada jirkoodii dariiqada sunnada ku wada socda intuu ka fallaagoobo bidca la fallaagooba fasaadna keena isagana way geliyaan buqaadana qaar baa geliya oo buqaadda waa dadka nidaamka jira iyo muslimiinta iyo dowladdoodii wada jirkooda ku kaco intay hub qaadaan ku fallaagooba oo fasaad markaa ka shaqeeya oo aayaddii ahayd muxuu ahaayey aayatul muxuu ahaayey xiraaba ayay iyadana gelinayaan waxaa kaloo gelinayaan التاركي لدين الفارق للجماعة وحي قلنا بعض من العلم وحي كله قلنا خوارجته هي فرقا ضالة markay intay banaanka u baxaan hub qaadaan oo umada ku soo jeesadaan ayadana way geliyaan waxay geliyaan sidoo kaleeto mubtadi'a bid'a intuu muujistay haddana dadkii ugu yeedhaya bal qaarkood waxay geliyaan kullu man laa yandaficu fasaaduhu ila bilqatli qutila bay dhahaan ibnu taymiya caleyh raxmat ullah yani fii majmuuci alfataawa kullu man laa yandaficu yani fasaaduhu ila bilqatli qutila laakiin waa taxqiiqa ayaa wuxuu u baahan yahay muxuu ahaaye marka taariku waxay ka wadaan adugu taqriiban asalka xadiidka waxaa laga wadaa macnihiisa asaaska ah ومرتد كوان وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول لا يحل حلال معها قتل مسلم مسلم دليديس حلال معه إلا بإحدى ثلاث خصال الرمى الصدح مدود صوبتهذا إن لقد لمويه zaanin oo muxsanin zaani way midka hore oo muxsanun la dhowray nikaax lagu dhowray oo fa yurjamu kaa waa la rajminoo dhagaxdaa lagu dilay hadduu zinaysto isagoo horay guur ugu hormaray wa rajulun nin weeye ka labaad oo yaqtulu dilaya musliman musliman muslim dilaya mutacammidan isagoo u qastay dilkiisa fa yuqtalu isagana waa loo dilay qisaas baa loo dilaya ayib qeyd buu inoogu xidhayo wuxuu dilay waa muslim hadduu wuxuu dilay gaal uu yahay waanu tegi doonaa gaal aan dilkiisu bannaanayn hadduu muslimku dilo gaab allama ballan ku jira ama ammaan ku jooga dholka muslimiintoon xarbi ahayn ama dimmi ah oo jizye laga qaado hadduu dilo ma loo dilayaa waa inoo soo socotaa laakiin kan loo dilayo waa muslimka ha loo dilee haddana waa inuu kas u dilay markaas waa isla markaana haddana dadkii dhiigga lahaa ay iyagu doortaan khiyaarka dilidda hadday iyagu cafiyaan way heli karaan oy markaa maka ka qaataan haddayna ma qaadanino iska badaayaanna way heli karaan wada cafiyaan haday qisaastaanoo loo dilana way heli karaan waa in iyaga khiyaarkooda la helo warajulu way midka saddexaad rajulu way midka saddexaad oo yakhruju baxya min al-islaam islaamka ka baxaya diintu ka tagaya fayuharibu allaha allu la dagaalamaya wa rasuuluhu rasuulkiisu la dagaalamaya markuu jamaacadii muslimiinta ka dhaxbaxo ayuu haddana dagaal la imaanaya allah iyo rasuulkiisa iyo diintii intuu buu dagaalku oogahaya ayib xiraabadii way markaas soo maartay inama jazaa'u alladina yuharibuna allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim saas macna fayuharibu allaha wa rasuulahu fayuqtalu ka wa ladili aw am sayuslabu wa ladaldali ha wa ladaldaliyo salbiga waxa la yiraahdaa in meydkiisa la xiro oo meel muuqata inta si ay u noqoto aw amase yunfa waa la eriyo waa la masaafurin min alardi dhulkaa laga masaafurinay waxa wariyay abu daawuud baa wariyay an-nasaa'i wa sa'a waxa sahihi al-hakim wa wafaqa waxa ku waafaqay al-dhahabi ayaa ku waafaqay ha hakim ba sahih dhahabina waa ku waafaqay ibn hajarna fi diraya isaguna ku sahihiyay ibn abd fi at-tanqih shaykh fi al-irwa hadithku marka waxa sahih yani lafdiga horana sahihan ku yaala kana isaguna waa saxiix abu daawud iyo nasaai ay soo saareen ayib arrimahaasi marka kulli waa arrimo laysla ogolay kan xukumka xiraabada a ah leh waa ruuxa dadkan muxuu ahaayey intay ka galaan islaamka iyo nadaamkiisa ka hor yimaadaan oo isku darsada inay dadka cabsiiyaan inay xoolaha dhacaan inay muxuu ahay dadka laayaan waxaa ka shaqeeya kuwaas waay saas ama ha ku darsadeen islaamkii ka baxeen sida qolada ay aayaddu ka hadlaysay oo nimankii nabiga intuu yimaadeen sallallahu alayhi wasallam ama fi sahih al waayri intay magaalada madiine ugu yimaadeen soo islaameen bay xogaa magaalada ku yara jiradeen ku jiradeen oo caloosha laga qabtay hawadii magaalada la qabsan waayeeno yani cudur galtiyeed baa ku baxay way daltabiyoodeen markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri geela sadaqada ee meesha heblo jooga intaad aadaan kaadidiisii caanihiisa cabba hortagale meeshii bay oo geeli bay u tageenoo caanihii iyo kaadidii bay cabbeenoo way caafimaadeen ilan dadka caloosha ka jirana ee dabeecaddeedu iskharibto daawadaasaa daawo u ah markay ayar caafimaadeen oo cayileen oo roonaadeen ba ayar ninkii geela la joogayna way dileen geelina way dhaceen wayba dhaqaajiyeenba gurmad baa laga daba diray geeli waa laga soo dhiciyey iyagina waa lasoo qabtay إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بالمقابل آه. إلا الإسلام كينا وكبحين وين الردودين نين وادلين حولين وادعين نضل سواق قبطيبا مركا لله سيدي السميين بالقو السميين مركا ضدك نوعا سيء andimada muslimiinta markaa saalixadee jirtay shaqaynaysay intuu ku kaco duurka gale wax kharibahaya ayaa tani ay ku fadhidaayo ama waa la dili ama waa la musaafirin oo dhulkaa laga eriyey ama gacmaha iyo lugaha si isdhaafa loo goyn haddii la qabto intaba ma khiyaar baa mise ma ahee dembigay galaan baa kolba lagu qaadiyo kii dilayna waa la dili haddayna wax dilinoo xoolo uun qaateenna gacmaha iyo lugaha isdhaaf loo goyn haddayna xoolo la qaadanin waxna dilin laakiin dadka waa la masaafurin ma saasaa xukumka u kala duwan yahay mise imaamka mukhayaraho isagaa khiyaar kaloo kuu doonuu ku qaadi karaa waa khilaaf bayna alfuqaha iyo mufasiriinta intuba qolaba meel bay mareen ayib marka fa yuqtalu aw yuslabu aw yunfa min alardi وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري أول ما يقضى waxa la xukumi waxa ugu horeeya awalu maa shayka ugu horreeya oo yuqda la xukumi bayna annaasi dadka dhexdooda la xukumi doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fi dimaa'i dhiigyaalka dhexdooda waa muttafaqun alayh yaani maalinta qiyaamada adoomada wixii xuquuqdoodu ah mucaamaladii xuquuqdii iyaga ka dhexaysay xadgudubka isku sameeyeen dembiga ugu horeeya ee la qaadi doono maxkamadiisa lagu kala saari doono waa dhiiggii la daadiyay wax kala dhawaad dambeeyaa ribo la cunay way dambaysaa zinadu waa dambaysaa dunuubta kalo dhan waa dambaysaa waxa ugu horeeya oo la qaadayo waa dhiig meesha waxaad ka garan marka culaysku leeyahay dhiig xaqdarro lagu daadiyo ma sahlana waa ka qur-aanku meel adag gaarsiiyey ah. man yaqtul mu'mina mutacammidan fajazauhu jahannam ah, abaalkalo jahannam abaalkiis waa jahannamo khaalidan fiiha waa ku waaraya allahu caleyh allana waa وغضب الله عليه الله لو وعرض ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما ذنبي بخوها عذاب وين هو دياري انت صلى الله سبحانه تبارك وتعالى حديث xadiista nebigana الله alay وسلم aad bay u badan tahay arinta iyada ka digaysa ilaa xadiisku heer waxay gaarsiinaysaa uu leeyahay nebigu sallallahu alay wasallam dembi kasta waa mudan yahay alla inuu dhaafo allahuma laba dembi mooye ruux gaalnimo ku dhintay iyo shirki iyo ruux naf mu'min ah kas u dilay labadaa dembi ma mudno inuu alla dhaafo lafdi kalena wuxuu ahaa alla waaba diiday inuu u yeelo mu'min ruux kas u dilay inuu towbad alla u yeelo waaba diidayba marka ma sahlana hawl sahlan maaha saas daraaddeed ibn xasmi abu maxamed ibnu xasmi fi lmuxalla wuxuu leeyahay shirkiga kadib shirkiga kadib buuri nusuusta qur-aanka iyo sunnada marka la fiiriyo dani dunuubta waxaa ugu weyn shirkiga shirkiga kadibna laba dembi baa ugu weyn buuri dembiga koobaad waa inaad salaada kas uga tagto dembiga labaadna waa inaad naf xaqdarro ku disho mu'minad ah bacda shirki dembi ka weyn male buuri wa ficil nusuusta qur-aanka iyo sunnada marka la tatabuco la daba galo sida uu u sheegay abu maxamed ibn xazm عليه رحمة الله غير كيبا marka ma sahlano waa arin mudan ruuxu inuu taxadar fara badan ka muujiyo aada uga taxadaro oo muxuu ahay uusan ku fududaanin dhiigga dhiigga uusan ku fududaanin haddii uu muxuu ahay eh, muxuu ahay ruuxa uu si fudud dhiigga u galo si fudud hadduu dhiigga u galo dhiigga marka hore uu galay kuwa ka sii dambeeyana waa uga sii fudud yihiin saas weeyaan dhiigga gelidiisu marka hore uu culus yahay laakiin marba haddaad daadisood dhiig xaaraama gasho wixii ka dambeeyana waa waaduu sii geli ilaa marka dambe uu kuu noqdo inaadan joogi karinba inaad dhiig daadisa mooye taxta ayi ismin min alasmaa adugu ama qabiil baan difaacayaa dheh ama deg baan difaacayaa dheh ama muxuu ahaayey eh, eh, muxuu ahaayey urur iyo xisbi baan u dagaalamayaa dheh ama waxaan jihaad ahayn adigu bismillah sheekha oo hadalka halkaa marinhayo ayay korontadii tagtay sheekhiyan halkii ayuu darsigii ku joojiyey ha u malaynin in hadalka sheekha wax laga jaray asalaamu calaykum waraxmatullah